aadamkuba ka siman yahay iyo sidoo kale waxaynu soo sheegnay maxsuusaadkii waxyaalihii qofku xisiga uu ku dareemayey waxaa kale oo aynu soo sheegnay tajriibiyaadkii waxyaalihii tijaabada lagu ogaanayey waxaa kaloo soo sheegnay almushaahadaat albaaina oo ixsaaskii baainiga ahaa gaajadii iyo dharagii iyo haraadkii iyo wixii lamidka ahaa ixsaaska baainigii haddii markaa maxsuusaadka lagu darana de way isqaadan karayaan haddii gaar looga saarana maadaama aanu xawaastii shanta ahayd ka mid ahayn isagana waa loo gaar waa loo sheegi karaa gaar baanaynu usoo sheegnay kii u dambeeyey shanaad <clears throat> ayaynu ku istaagna alkhamisu mutawaatiraat waxyaalo mutawaatir ah ka cilmina biwujuudi makata wawujuudi الshaaficiyi wa bicadad الsalawaati اlkhams mutawaatirku waa wixii dad fara badani ay soo wariyaan meelo fara badan duruq fara badan ka yimaada iyada oo uu salkana ku hayo maxsuusaadkii salka waa inuu ku hayo maxsuusaadkii aynu soo sheegnay waan soo arkay buu kani ku yidhi kan kalena waan soo arkay kan kalena waan soo arkay ama waan soo maqlay kan kalena waan soo maqlay kan kalena waan soo maqlay qolyahan musalaxu waa ku odhan jiray waasnaduuhu ilaa shayin maxsuus ama ila ila alxis oo waa inuu maxsuusaadkii maaratay wa salka ku si tajriibiyaadka tajriibiyaadku waxay salka ku haynayeen maxsuusaadkii laakiin tajriibiyaadku ma jirin waasito aan caqliga ahayn markaad wixii aragteed kana aragteed kana aragto baad qaacido guud la baxayso caqligu qaacido guud ka saaray markaa maxsuuskii iyo caqligii isu tegey ayaa yaqiintan tajriibiga a ah gaadhayay tan waa maxsuuskii oo haddana adiga markaa laguu soo gudbiyey adigu xisigan mabaad shaygan maxsuuska ah maad dul istaagin maad arkin maad orinin maad maqlin waxaan la soo sheegayo laakiin duruq baa kugu soo gaadhay kanna wuu kuu sheegay kan wuu kuu sheegay kan wuu kuu sheegay laakiin adigu goobjoog kamaad ahayn marka isaga waasiadiisu naqli weeyi waa cid baa kuu soo guurisay mutawaatiraadka baynamaa tajribaadka saynu sheegnay adigu wixii goobjoog baad ka tahay caqligii markaad ka shaqaysayna qaacido guud ayuu ka bixiyey oo in waxaani gebigiisuba uu sidaa yahay taas ayaa markaa mutawaatiraadka la odhanaya ka cilminaa biwujuudi maka inay maki jirto inaynu ognahay oo kale qofkii aan arag baa laga hadlaya ama kii arkay de isagu aragoo xisigiibu ku haya laakiin qofkii aan arkin wuxuu og yahay maki inay jirto wax shaki ka geli karaana ma jiro sababtoo ah wuxuu og yahay uunka intaa leegee ma ka hadal haya ee intaasoo khalqi ay soo arkeen waanu soo aragnay leeyihiin inaanay beenoobi karin mustaxiil inay tahay inay been noqoto maa rawaahu jamcun yastaxiilu tawaaطuhum calى اkadib waa kuwii odhanayy mustaxiil waa inay tahay inay been ku kulmaan shaaficiinuu jiray raxmat ullaahi calayh wax alla wax shakeynay gelay ma jirayo ku almaani ahaa oo beri dhexdaas nebi maxamed wax caddaynayaa ma jiraan yidhi jiray wax alla wax macnoo hadalkaas uu qiimo yeelanayaa ma jiro oo adigoo maanta iminka yidhaahda maraykanka inay doorasha ka dhacday shalay ama daraar wax lagu caddayn karayo mananaan arag anuma arag muxuu ahaaye dadka codka ku ridayana ma arkaynin waa saasoo kale bay noqonaysa ninkani markuu leeyahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam jiritaankiisu wax caddayna uma hayno waad maqashay maan filaya daba dhexaas mid mala jaamacada wax ka dhigu ah wax alla wax qiimuu leeyahay hadalkaasi ma jira de waayo ariiq tawaatur wax ku sugan oo umam khalqi ilaahay weligoodba ay soo kala daba joogeen oo la wada salimay oo ummadoo dhami ay saas u wada taqaanay wax alla wax macnuu samaynayaa ma jiro khulaasada hadalkiisuna waxa wey in la barbiyo haddii mutawatiraadka la barbiyana qofku waalibuu u baxay qofku hadduu ihahdo wixii aan anigu arko ama aan maqlo ayuun baan wax ku xukumaya oo ii jiritaan laakiin wixii aan marka maraykanba ma jiro dhe qofkastoo aan maraykanka aragi waa inuu yihahdo wax maraykan la yihahdo anigu ma aaminsan wax sacuudi la yidhaha ma aaminsan maxaa yeeley maan arag wax waxaan la yidhaha markaa dee qof iska waalolun baad noqonaysaa wax dadku markaa u sheekeeyo ama wax laga soo qaado ma noqonaysid laakiin de waxaa laga yaaba qaarkood marka macallin jaamacadeed iyo wax uu sheegto ayaa la moodayaa in hadalkiisu uu miisaan yeelanayo hadalkaagu miisaan ma yeelanayo haddii waxa weeyaan madaarikulyaqiinkii ba aanay kuu hagaagsanayn oo aanay kuu saxsanayn wa bicadad salawaati salaadaha shanta ee muslimiinta dhexdooda waajibka ka salaadaha muslimiinta dhexdooda waajibka ka ama faralka ka inay shan yihiin iyaduna arrin mutawaatira wey oo aan u baahnayn dood iyo hadal xataa fiqiga kuma jirta fiqiga waa lagu sheegaa fiqhiga waa tan lagu sheego asalawaat mufrudat hamsun waxaa la yidhi iyadu fiqiga ka mid maaha waa macluum min addiini bidaruure wax kastoo macluum min addiini bidaruure waxba fiqiga ka mid maaha waxa wey lakin haddana loo sheegaya si looga sii tafriiciyo oo fiqigii ku tacaluqayey masaaishii qarsooned fiqigu waa masaaisha qarsoono waxaan maarata cid waliba ay garanayso eh, fiqhigu ma aha ee eh, aan daliilba u baahnayn salaadaha shantii inay salaaduhu inay shan yihiin waa wax mutawaatiro xataa in maarata waxa weya nas loo helo daruuri ma aha way jirtaa nusuustii laakiin waxba kasab ma aha haddii xataa nasku aanu jiri lahayn tawaturkaasa inagu filaan lahaa bal ka cilmina biana min madhab الshaaficiyi ana اlmuslima laa yuqtalu bاdimiyi bu yihi hazali taa kaba soo gudubo waaba sida aqoonta aanu u leenahay in madhabka shaafici yahay ana almuslima laa yuqtalu bidimiy muslimka inaan dimi loo dilin aduu muslimku dimi dilo inaan la dilin waa madhabka shaafici qof kasta oo shaafici fiqi shaaficiya ah akhristay uu garanaya mutawaatir bay ka tahay marka madhabkii shaafici so shaafici kamaad maqal shaafici adigu tooso kamaad maqal hadaad tirahda kitaabkiisaan ku arkay kitaabkiisa adigu markuu qoray maad ilan waxaan imika umkan aabacan saw dad kale may soo qorin ilan waa la soo kala gurin mafartii shaaficiba ma shaafici oo qorayaad arkaysa isaga laftiisu waa naqli kutubtan aynu haynaa waa naqli saxiix الbukhaari wasala ilayna bالtawaatur alum lishaafici wasala ilayna bالtawaatur wax allo waxaan kutub qoranaya qofku markii uu qoraya adigu aanad arkaynin ee haddana aan maanta shaki ku jirin inuu de sheekhaasi qoray maxaa shaki la-aan ka dhigay waa xaggan tawaaturka wey faina haada amru waraaa almaxsuus buu garashadan aynu halkan garanaynaa waa wax maxsuuskii ka ka fog ka dambeeya maxsuuskii ma ah id laysa lilxisi xiskii meeshan kuma leh ilaa an yasmaca sawta almukhbiri biwujuudi maka kan maki inay jirto sheegaya codkiisa inaad maqasho un mooyaane dee maka ma arkaysid iyadiina ma maqlaysid laga yaaba in qofku iraahdo oo sowtan marka lagu sheegay aad maqlayso de waxaad maqlaysaa waa mukhbir eh maka lafteedii ma maqlaysid ilan wax la maqlaba iyadu ma waa daati daata lama maqlaba mana arkaysid marka xisigaad adigu qofkan maanta warku soo gaadhay oo aad haysaa waa sawtulmukhbir inaad maqasho laakiin waxaan laga waramaya dee maad maqan lafahantiisi wa ama alxukmu bisidqihi inuu run sheegayo xukunka la xukumaya fahuwa lilcaqli caqligaa xukumaya kanaa sheego kanaa sheego kanaa sheego kanaa sheegay buu caqligi leeyahy suuragal ma aha inay been sheegayaan buu leeyahy markaa waa run cidda odhanaysa waa caqligii weeyaan wa aalatuhu samcu qalabka uu adeegsanaya markaa caqligu ayaa markaa maqalkiia inuu kan ka dhegaysto kana ka dhegaysto kana ka dhegaysto kana ka dhegaysto markaa kadibna uu ansixiyo laa mujarad samci weliba samc keliya maahe maqlid keliya maahe bal takarur الsamc waa in maqalkii waxaanu maqlayo d soo takaruro oo intaasoo jeer u markaa maqlo intaasoo qofku ka maqlo walaa yanxasir اlcadad اlmuujibu lilcilmi fi cadad tirada almuujib lilcilm yaqiinta keensanaysa wey waa musطalaxaadka ay muhim tahay inuu qofku fahmo marka qar waa ku xadيث اaxaad laa yufiid اlcilma markaasu qofku nacuudu billahi min ashayaan rajiim marka waxaanad fahmin cilmigay sheegay yani waxay ujeedaan wax aan waxa wey ixtimaal geli karin inuu ama daciif yahay ama khalad galay ayay ujeedaan yani waa yaqiin bay ujeedaani uma jeedaan cilmigii shamlinayey dhanniga uma jeedaan ixtimaal baa geli kara bay ujeedaan markay xadiiul aaxaadku leeyihiin cilmi ma faa'iideeyo waxay ujeedaan yani yaqiin bilaa ixtimaala ma keensado laakiin ixtimaal baa iman kara inaan daahirkiisa loola jeedin in ruwaadda ay maarata qaarkood wax qaldeen in wax noocaasa ah iman kara saasay ujeedaan uma jeedaan inaan ilmiba baab cilmigaba maarata culumtaba inaan la soo dhexgelinin uma jeedaan marka cadadka almuujib lilcilm cilmiga keensada yani yaqiinta bilaa ixtimaalka a faa'iideeyaa kuma koobna fii cadadin tiro la odhanayo marka inta ku warantay waxaan soo aragtay ay toban gaadho ama labaatan gaadho ayuu wixii mutawaatir noqonaya lama odhanayo waman takalafa xasra dalika qofka isku kalifay inuu taa koobaa fa huwa fii shaad xadgudub buu ku jiraa bal huwa ka takaruri tajriba tajribada iyo tijaabada soo noqnoqodkeedii way tajribiyaadkii oo inaga ilahayn waxbaad tijaabinaysa haddana wa kalaad tijaabinaysaa marka dambe waxad ogaanaysaa waxani inuu waxaa sam keeno marka lama odhanayo marka intaasoo jeer waxani waxa weeyaan tijaabadiisu ay dhacdo ayaa yaqiintii la gaadhay lama odhanaye waxa markii la tijaabiye caqligii uu xukumay inaanay si kala suuragal ahayn waa markaasaa markaa tawaaturkii la helay markaasaa tajribadiina la helay bal huwa ka takaruri tajribati waa tajribada soo noqnoqoshadeedoo kale walikulli maratin fi tajribati shahaadaة ukhraa mar kastoo wixii la tijaabinaya uu dhacaba markhaati cusub baa dee loo helaya wixii ilaa an yanqaliba الdanu cilman ilaa wixii markaa loo badinayey marka dambe uu yaqiin noqonayo walaa yushcaru biwaqtihi goormuu noqda hadii lagu yidhaahdo wallahi ma garanayo lakin imika horta waxaan yaqiin yahay ayuun baan hayaa wey laakiin goorma ayaa yaqiintaasi aada heshay qofku ma odhan karaya waktigaasaa yaqiintii aan gaaro fakadalika tawaatur tawaaturkana waa saasoo kale uno markaad warkii halkan ka hesho halkan ka hesho halkan ka adigoo markaa mustayqian baad mar sarkaysa xaaladubaad yaqiintii gaadhaysa wa hada alqismu qaybkan iyo waladii qablahu kii ka horeeyo tajribiyaadka ahaa yndarijaani fi tasmiyati alatii dakaraha alghazaaliyu biiraad acaadaat iraad alcaadaat buu isagu ku magacaabay labadaas labaduba way soo hoosgelayaan iraad alcaadaat oo faina kula minhuma iraad alcaadaat waa caadaadkii sidii ay ku dureereen فإنa كuلa minهma labada mid waliba تaجرiبiyaadka iyo متawaaتiraadka يsتند إiلى daلاaلة العاadة caadada tusinteeda ayuu hoos gelaya ku tiirsan yahay المطaرضة caadadii markaa si qura ku dha waa u dareereysay القاaطcaةi بذaلiكa ee qaطcinaysa iyadoo arinka oo caadadiibaa waxay qaطcinaysaa warka halkaa ka yimid ee halkaa ka yimid ee halkaa ka yimid ee halkaa ka yimid inuu been noqdayna mustaxiilta mararka qaarkood laba qof ayaad yaqiinta ka heli karta marka waxa ay sheegayaan wax culus uu yahay ragga sheegaya rag dee aad taqaanood ood boqol kiiba boqol hubto ay yihiin inay been ku maaragtay kaafto ku heshiiyaan ay mustaxiil agtaada ka tahay caadadaad iyaga uga baratay weeyaan nimankan caadadaad uga baratay iyo warka noocana caadada naftaadu waxa weeyaan ay ku taqarurtay ku sugnaatay intii baad isu geynaysaayo waxaas yaqiin buu agtaada ka noqonay mararka qaarkood toban qof baa kuu sheegayo markaas aanad ku degin waayo caadada aad dadkan qaabkaad ugu kalsoon tahay waxaad uga baratay caadada aad maarata ka og tahay iyo warkan waxa wey caadada naftaadu ay ay ay maaragta waxa weeyaan wararka noocan oo kale ah caadadu sida ay ugu dureertay ayaan isqabanaynin sibaan marka waxbaan isu kaa haysan deetana markaa naftii kuma degayso mar walba waxay markaa khuduucaysaa caadaadka iyo qaraa-inta ku xeeran dadka warka kuu sheegi fakamaa qaطacat اlcaadaة bisidqi الtajriibiyaati taqطacu bisidqi mutawaatiraat caadadu sida ay u qacinayso tajriibiyaadku inay run yihiin markii de heerkii la rabay la gaadho taqطacu bisidqi mutawaatiraat ayay u qacinaysaa mutawaatiraadkuna inay run yihiin bal bisidqi khabari waaxid waxaa dhici karta in naftu ay qaciso ama caadadu ay qaciso qof qurihii khabarwax inta badan yani qof qura warkii ayuunbaa laga soo qaada lakin khabarwa waa wax kastoo mutawaatir ahayn wa kastoo mutawaatir gaari bal bisidqi khabr اwaaxid khabarulwaaxidku xataa inuu run yahay bay acin kar ayaad qacin kartaa oo caadadii keensan kartaa ida اxtafat bihi qaraa'inu min hadihi اlcaadaat qof baa wuxuu ku yihi waxaan soo arkay waxa weeya nin halkan lagu gowracay ninkaasi waa nin diyaanadiisa iyo wiiisa iyo wii sanadku kalsoon tahay aanay suuragal wina waan arkay buu ku yii ixtimaalkaad so arorin kartaa markaa muxuu yahay way adag tahay ixtimaalaad meeshaa soo aroor hadduu ku ihahdo ninkii hebel oo la gawracay waxaad ohan kartaa malaha wejigaa wejiga uga ekaaday waxbaad isu heli karta lakin marku ku ihahdo qof la gawracay baan aan kusoo maray oo madaxii iyo isagii la kala saaray ninkana boqolkiiba boqol inaanu waxa weeyaan inuu runla yahay baad ogtahay waasito muu sheegin dee marka waxa caadadii aad uga baratay baad ku socodsiinaysa agtaada wax ixtimaali ma gelayo warkaasi inuu run yahay waa caadadii aad markaa qofkan kaga ogey iyo warkan uu kuu sheegay sida caado ahaan aanay suuragal ahayn inuu ku qaldamo xaggaasaad markaa ay markaa aad kaga xukumaysa kamaa curifa min shiddati tayaqudi shaksi sida wixii la ogaaday ee ahayd maalan soo jeedka qofkani inuu daran yahay qof aada u soo jeedan yahay wa taxarusihi isilaalintiisa uu akhbaarta uu sheegaya iska ilaaliyo wa sidqihi runsheegiisa wa tacaduri inay mustaxiilba tahay aw tacasuri ama ay aada u adag tahay tasalluli اlkhaطa'i khalad inuu soo galo ilaa mili dalika alkhabr aladii yanquluhu warkan oo kuu soo guuriyey intaasaad isu geysatay markaasaad waxaad leedahay waxaa ninkani sheegayo adigoo maaragtay aanda kama fikirinba ayaad jasminaysa arrintaas inay jirto fii daakhili nafsiga kamaa low naqala laka iqatun aw iqataani bi hadihi ifa sida haddii ay kuu soo naqliyaan hal qofoo iqaa ama laba qofoo iqii bi hadihi ifa oo sifada aynu sheegnay ku sifaysani ana fulaana in ninkii fulaan qatalahu fulaanu ninkii hebel uu dilay bixadratihimaa meel ay goobjoog ka ahayeen buu ku dilay wadafanaahu way soo aaseen iyagaaba soo aasay falaa yudaakiluka kusoo markaa naftaada soo geli maayo ashaku fii dalika alkhabar ninkii hebel ahaa ninkii hebel ahaabaa la taagan dilay buui way is afdhaafeen deetana qudhaabu ka jaray dee waanu aasnay labada waad ku og tahay boqol dad ahlu diyaanaa oo cadaalad iyo sidqi iyo run waxa wey lagu og yahay wey markaa dee ma shakiyeys adiga halkaasi markaa uu ku faa'ideynaya khabarkaasi hadihi iyo madaarik اlyaqiiniyaat yaqiiniyaadka iminka waxaad la yaabaysaa dadka qaarkoodoo ama islaamka wax ka sheeg sheega ama caynkan kale waxay ku durayaan ariiqay ku sugeen waa khabarulaaxaad oo waxa weeyaan nin aqoon oo hebel hebel la yidhaahdo ama eh, waxa weeye fiisigiiska ku ba-an ama kan kale ku ba ayaa sidaa iyo sidaa yiriyo arrintan inaanay suuragalba ahayn buu sheegay buu ku leeyahy isaga khabarkiisan maxaa yaqiin ka dhigay e ku kalsoon ma waa kalsooni isagu uu ninkan ku qabo iyo sidaa uu aaminsan yahay ninkani fannigiisan inaanu ku qaldamaynin de markaa taasi aniga maxaa igu kalifaya inaan ku rumeeyo wax markaa xujo kuu noqon karo qof kale oo aan isagu ninkan waxaad ka aaminsan tahay ka aaminsanayn dee xujo u noqon mayso kanaad adigu weli ilaahay u haysato adoomida shaydaan mariida u haysto dee warkii uu sheegad adigu ku kalsoonaatay isagoo ku qasbanaan maayo inta badan imika dadkan iraado diinti iyo sayniskaa laysku bandhigaya sayniskaa loo bandhigaya sayniskaa sheegaysa maxaa yaqiin ka dhigay kuwii saynisyahanada laftoodiibaa waxay ku sheegayaan nadariyaadka badankoodu inay dhaniyaad yihiin nadariyaadka ay sheegaan badankoodu waaba dhaniyaad waa wax uun loo badinayo kiibaa waxay doonayaan markaa mutawaatiraadki iyo qaciyaadkii diinta inay ku jabiyaan asna sax ma aha tawatur mutawaatir iyo dani hadday iskhilaafaan ama qaci iyo dani daniga unbaa la yidhahdaa warkiis hala awilo ama si kale ha loo fasiro ama way ismoodsiiyeen laakiin cilad kalea jiri karta waxana inuu mulaazim u yahay baa dhici kara ilan waxaa jira shay mulaazima lakin aan cilada lafteedii ahayn lakin mulaazim u noqonaya marka halkaasa inta badan khalalku uu kaga yimaada dhalinyaradan iminka isku mashquuliya inay markaa wixii saynisku diido ay markaa ka hor yimaadaanoo ay diinta buriyaan hadihi madaarik اlyaqiiniyaat yaqiiniyaadka madaarigta laga qaataa waa kuwaasi walaysa min sharط اlyaqiiniyaati itifaaqu الnaasi calayha waxaa yaqiiniyaadka ah marka aaxaadkeedii loo yimaado si guud waa khasaba in lasku waafo shantaniba waa mutadaad mid kamida diido waalibaad ubaaysa laakiin marka aaxaadkeeda loo yimaado aaxaadkeeda marka loo yimaado maalan tajribo arrin mucayana tijaabadeedii marka loo yimaado de in laisku wada waafaqa khasab maaha kii tijaabiyey kii aan tijaabin de isku mid noqon maayaan bal minhaa maa laa yaxsulu ilaa libacdi اnnaas waxaa ka mid noqonaya wax aan u xasilaynin dadka qayb kamida uun mooyaane wayascubu calayhi iqnaacu gayrihi biha waliba waabay ku adkaan kartaaba inuu dadkii kale iyagu aan xasilinin inuu ku qanciyaaba ataa adkaan kartaba ilaa an yurshidahu inuu ku hanuuniyo mooyaane ilaa suruki ariiqi ladii salga halkaasaan soo mare iminka dadka qaarkood ba waxay kuohanaya inta aayaadkii qadarka iyo axaadiistii qadarka ku adkaanay markaasuu le u dhici karaysa waxaan wuxuu u baahan yahay usus fara badanoo hore in lagu soo dhiso maha jawaab yaroo hadda lagu siinayo waxaan ku bislaanayo wax jawaab lahayni ma jiro inaga sida kiristaanka haaliu alaaa alaaaduna waa waaxid meel lagu ogaan karaa ma jira saasunbaa loo qaadanaya wax saas diinta islamka kuma jiro wax aan la fahmi karin qofkii dhigtaa aanu waxa weeyaan si saxa ah u fahmi karayn ma jiro laakiin muxuu u baahan yahay de wakti buu kaaga baahan yahay su-aalo badan baa wakti u baahan qofku inuu soo dhiso si u caan u fahmo oo muqadimaad fara badan inuu soo barto uu u baahan yahay wadaadaad markaa hal mar weydiisay oo waktigu ku kooban yahay oo aan qaacido kasta ku shar qaacido kasta cashar gaaray kaaga baahanaysa in lagu sharaxo dad badanoo qadarka maarata waa weyaan su-aala ka keenaa jira wadaad inaan mar facebook wax igu soo qoray baa jiray xadiiska iyo arrintaasi laga yeelay waxba kama jawaabin lannahu eh, de waxaan wixii ka horreeyey in la sharaa casharay u baahan tahay uma baahna eh, jawaab markaa hadda deg dego aan waxba ka fahmayn marka qofkii inaad ku qanciso xaaladda noocaas waxaa ka mudnaanaysa inaad tirahdo waxaan wax badan baa ka horeeya dariiqaasaad u baahan tahay inaad soo marto saas waa nin dhakhtar u tagay oo dhakhtarkii markuu dawadii u qoray kuwii oo dhakhtar dawadani siday xanuunkayga wax uga taraysa bal ifahansiin miyuu fahansiin karaya nin aan dhakhtarnin waxba ka aqoon warte mane dawada qaado uno iyadaa kaa taraysa haddii kale dee orod oo galaasya soo fadhiiso oo intaasoo sannadood wax soo dhigo oo soo fahan qaabka jirku u shaqeeyo oo qaabkii dawadu ay ula falgasho oo markaad waxaa soo fahantay kadib iyaan ku fahansiin karayaa laakiin imika afkaa kugula hadlayama garan mayso kolkaan w wii de maarata musalaxaadka ay isticmaalayeen kolka meesha ka wa la wuleeya ma fahmi maayo sooma marka waa saasoo kale noqonaysa wayuscub calayh iqnaacu gayrihi biha waxba ku adkaanba ayrkii inuu ku qanciyo ilaa an yurshidahu ilaa suluuki ariiq aladii salakahu inuu ku hanooniye mooyaane inuu soo maro wadadii isaguba uu soo maray halkaasaa lasoo mara halkaasaa lasoo mara halkaasa jarajarooyinkaasa laga so tallaabo eh, liyaxsula lahu bialika yani si ay isagana sidaas liyaxsula lahu dalika si markaa yaqiintaasi ay ugu xasisho qaala alghazaliyu limili haada tan inagoo markaa tan maaratay iyo waxa lamidka ah awgeed ayaa laa yumkinu ifhaamu kuli mujaadilin mid kastoo kula murmaya inaad ifhaamisood waxa weeyaan aad joojiso kuu suuragal ma aha bikalaamin muskit hadal aamusiiye inaad ku tiraahdaa mid kastoo kula doodaya suuragal maaha shaafici bay ka sheegayeen in jaadalanii caalimu halabtuhu wain jaadalanii jaahilu halabanii hadaan caalim la doodo waan ka adkaada laakiin marka jaahil ila doodo wuu iga adkaanaya waayo waxaan ugu jawaabayay inaanu fahmayn baan garanaya markaasaan wax kale baarbaaraya de jawaab kalena ma jiraysa jawabti waaba tanu tanna ma fahmayn isaguna uu iska daldalmayaayo de waxa weyan waxma xidhayaan maanta dhan buu hadlay adigiina ma doonaysa hadal bilaa macniya hadal de murakasoo rasiino wixiisa waxa weyaan toos u daboolaya baa doonaysa marka islama keenaysaan falaa yenbagii ma mudna an taطmaca inaad amacdo fi lqudrati cala almujaadalati fi kulli xaqin inaad awood u hesho inaad ka doodo xaq walba waayo ciddaad la dooleysay ku xidhanta ciddaad la doodaysaa ma kula fahmaysaa waxan ma kula garanaysaa mise kulama garanayso fa min alictiqaadiyaati alyaqiiniya waxyaalaha la aaminsanya yaqiiniga ah, waxaa ka mida maa laa naqdiru calaa tacriifi hayrana wax aanan cid kale garansiin karinba oonan uba fahansiin karinba biariiqi burhaan ariiqeennii burhaanka ah aanaan kuba baransiin karin anaan kuma bari karin ilaa idaa shaaraknaa fii mumaarasatihi waxaan mumaarasadiisa iyo tijaabintiisa ilaa iyo uu isaguna nagala qayb galo marka waxaan tijaabadiisa wii uu soo ogaado ayaa isaguna markaa wixii uu garan karay liyushaarinaa fi culuum mustafaati min asigu markaa noola wadaago isaguna uu markaa noola de waa nagala mid u noqdo cilmiga lagala baxayo waxyaalahan wfii mili hada maqaami yuqaal meeshan oo kale waxaa la yidhahdaa buu yihi man lam yaduq lam yacrif waman lam yasil lam yudrik qof aan weligii wax macaan dhadhamin weligii wax macaan u dhadhamin deetana waxaad ku tiri wax macaan baa jiro malab la yihahdo sidan la yidhaahdo oo waxaan ka sheekeynaya dama garan karo laa yumkin inuu garto xaqiiqada macaanka suuragal maaha ilaa uu dhadhamiyo qaraarhkuna waa saas oo kale man lam yaduq lam yacrif qofkii aan dhadhamini ma garan si kastoo loogu sharaxo waman lam yasil lam yudrik qofkii waxaan isagu aan lafahantiisa u gaadhinna ma ogaano kama dhuganin waxaani wixii uu yahay xaqiiqadiisa marka marar fara badan bay taasi dhacdaa marka qofkii dooda keenaya waa inaad eegto oo haddii uu de ahal u yahayna oo de qof markaa wii kula fahmi karaya u yahayna waad kala doodaysa haddaanu ahal u ahayn turshiduhu ilaa ariiqi dalik wadadii waxaan usoo mari lahaa ayaad markaa ku hanuunaysa alfasl الثالث fi lawaaxiq taa waxaynu markaa uga gudbaynaa lawaaxiqdii baabkani waa kii sheeku noogu soo qeybiyey sawaabiq iyo maqaasid iyo lawaaxiq wa fiihi farcaan waxyaalaha markaa mulxaqaadka la ilxaaqinayo baabkani laba farc baa isna ku sugan alfarc اlأwl fii bayaani rujuuci اlxujaج اlafdiyaةi ilى hadihi اlanmaad waxaa halkan lagu caddaynayaa xujajta xujooyinka lafdiga ee marka la doodayo la adeegsadaa guud ahaanba inay u noqonayaan saddexdii namad aynu soo sheegnay saddex namad maxay ahaayeen namadkii markaa qadaayaga xamliga ah ka koobnaa iyo namadkii ka koobnaa ashariya almutasila iyo namadkii ka koobnaa ashariya almunfasila de haddana waxa weeyaan eh, namadka koobaad uu afarta shakli usii kala baxay maa taniqu bihi alsinatu waxaa carabadu ku hadlaan fii macrad daliil marka wax la daliishanayo watacliil wax la tacliilinayo fii jamiici aqsaami اculum dhammaan cilmiyada oo dhan yarjicu ilى anmaat alatii dakarnaha intaaynu sheegnay buu noqonaya fain lam yarjic ilayha lam yakun daliila wixii aan halkaa u noqonayn daliil kuu noqon maayo waxayu yudkaru markii la sheego laa calaa dalika nadmi aabkii aynu usoo taxnayn isu daba dhignay haddii qaab ka duwan loo dhigo fasababuhu sababta khilaafkaasi keentay waxa weeye imaa qusuuru cilmi naadir qofkan naadirka arrintan baadhayey cilmigiisoo kooban oo aanu garanaynin wii xujo noqon waan uj noqon dtna qaabaan wa loo darshid wa u darshid waxaan xujo noqonayn u keenay waa karta aw ihmaaluhu ixda almuqadimatayn ama waa inuu muqadimadii labadii muqadime ee burhaankani u baahnaa mid kamida iska ihmaaliyey lilwuduux waayo way caddaho way iska waadaxo uma baahna in la sheego aw likowni talbiisi fii dimnihi ama talbiis iyo uqarin ayaa meesha ku hoos jirta xataa laa yuntabaha la waxaanu doonaya inaan markaa lagu baraarugin tusaalayaal bay nooga bixin miaalu tarki ixda muqadimatayn liwuduuxiha tusaale waxa u ah marka laga tegayo labada muqadimad kamid a wuduuxeeda dabcan fasawa ima qusuur cilmi naadtaasi uma baahna qusuur cilmi naadku tusaale uma baahna de usuul cilmi naadir tusaale uma baahna oo de waxa weya dad badan oo iska dooday wax iska sheegaya waxaan daliilba ahayn buu sheegaya markaasuu deetana waxa weeye hadhow toole markaad tirahdo waxaan saasaad muqadimadiisa weyn weyn keento anuu taamaan odhan bo dabeetna tan ontan waxba kugu faa'idayn mayso markaasi isagu markiisa horeba de waxba uma baxsan waxba isaga hadalkiisa waxba tusaale laga bixin maayo waanay iska badan laakiin tan wuduuxa iyo tan ka bixinayna tarki ixda muqadimat lwuduuci wahuwa gaalibu fi fiqhiyat muxaawaraat xadaran alifki baa ka dhacay xadaran min atawiil fiqiga aad buu iyo markii maarata munaaqashaadka la gelayo waxaana markaa laga digtooy dee dheerayn in hadalkii la dheeray alanacyaa muqadimadii iska waadixa ahayd waxba lama sheegaye kii kale ee markaa loo baahnaa un baa sheegay waay tusaalihiisi muxuu noqonaya haadaa yajibu calayhi rajmu in qof maalan lasoo joojiyey la doonaya in la xado rajmi baa ku waajibay lأnnahu zanaa wahuwa muxsan maxaa yeelay waa zani muxsana eeg maxaa maqan tii weyneyd baa maqan natiijadii waa agga hore hada yajib aleyh rajm waa natiijadii lأnnahu zanaa wahuwa muxsan ninkani wuu zinaystay isagoo muxsana maxaa maqan qof kasta oo isagoo muxsano zinaystana waa la rajmiya kubaradi baa maqan marka tmaam اiyaas an yquul kul man zanaa wahuwa muxsanu facalayhi rajmu wahada zanaa wahuwa muxsanu maxaa soo baxaya marka hada yajib rajmu walakin taraka kubra lishtihaariha kubradii baa looga tegayaa de waa iska waadixo waxa weeyaan doodi kama taagin waayahay wa miaaluhu litalbiis marka talbiiska iyo qofka loo qarinaya waxna an yaquula fi nikaxi shiaar nikaxu shikaarkiibu wuxuu odhanaya shaaficigii huwa faasidu faasid weeyi lأnnahu manhiyu canhu nebigaaba diiday waa nikax faasid aho nebigaaba inaga nahiyey shaafici wa tamaamu an yaquul kulu manhiyi canhu fahuwa faasidu wاshikaaru manhiyu canhu kulu manhiyin canhu fahuwa faasid haddaan taa la salimin waxba qiyaaskani ma shaqaynayo walakin taraka اkubra lأnnaha mawdicu nisaa kulu manhiyin canhu fahuwa faasid halkaasaaba xarafigii istaagay yaa kugu yidhi waaba صaxiix annahu yaqtada sixa waaba taagan yahayba isagu mar haddii laisu diido inuu ansaxayo sheegaysa ayaa qaarkood laga soo guuriyey xanafiyadii qaarkood marka si aanay marka halkaa dooda uga bixin ayuu wuxuu leeyay hada manhiyun canhu fahuwa fasid marka kubradiibuu ka tegey laakiin de waa arrintaas waa talbiiso walow saraxa biha hadduu caddayn lahaa latanabaha alkhasmu laha khasmigiibaa ku dhegi lahaa iyadoo baraarugi lahaa halka markaa khalad ka soo galay qaar waa ku odhanaya Eh, khaaliq hadduu jiro waa la arki lahaa ama hadalkiisaa la maqli lahaa ama sanaan la samayn lahaa saasuu ka odhanaya markaasaa waxaad leedahay eg xasrigiisani ma aha xasrigiisani taam ma aha xasrigaagani ma taam ba wax kasta oo jira ma wax la arko ama la maqlo ama intaasunba wax intaa ka baxsanoo jiraa ma jira mise ma jiro caqligaagii baaba ka mida caqli ma leedahay adugu miyaa la arkay miyaa la malay miyaa caqligaaga anagu manaanaan maal manaanaan arag manaanaan urinin soo garan maysid marka eeg wuxuu samaynayaa abcan isaga lafteeda de waynu u celin karayna qiyaaskii weynaayo waa siduu ina leeyahay kulu mawjuudin falaa budda an yakuuna mima yuraa aw yusham aw kada waa kubradii maogtahay laakiin wuu himaalinaya ma rabo inuu taa keeno wuxuu ku le miyaa la arko ama la maqlo ama sidan la sameeyo ama sidan kale la sameeyo intan yar buu markaa waxa weeyaan xujo ka dhigay wayaquul wuxuu odhanaya fulaan khaainu fii xaqik ninkaasi nin adiga markaa khaain kua weeyaan iska ilaali fataqulu lima aniga maxaad saa ugu tiri fayaqul anahu kaana yunaaji caduwak ninkii cadowgaagaa isagoo hoosula faqayaan arkay lanahu kaana yunaaji caduwaka waa suqro wa tamaamu an yaquul kulu man yunaaji lcaduwa fahuwa caduwu wahada yunaaji lcaduw walakin low saraxa bi kulu man yunaaji lcaduwa fahuwa qof kasta oo qofka kuu cadowga ah hoosula hadla cadow buu kuu yahay de markaaba waad ka soo boodeysa weerbalkaadi baad leedahay saaba noqonayse walaakin low saraxa bihi waxaan hadduu markaa caddayn laha latanabaha dihnu licadami sixati اkuliya kuliyadani inaanay sax ahayn buu markaa dareemi lahaa faina man yunaaji اlcaduwa qad yansaxhu inuu naseexaynaya ba dhici lahayd waqad yakdachu inuu isaga sooba jiidayo oo uu markaa khiyaamaynayo isaga laftiisa ayaaba dhici kartaba falaa yajibu an yakuuna caduwan marka daruuri maaha warubama yatruku muqadimata اsuqra mararka qaarkood waxaaba dhici karta in suqradii laga tago miaaluhu an yuul an yuqaal laa tukhaalid fulana faina اxusaada laa yukhaalauun ninkaasi maarata hala saaxiibi dadka xusaada ah isaga kama hadal ninka isaga hala saaxiib bu si guud ba dana wuxuu kuu yihi dadka xusaada ah lalama saaxiibo maxaa qarsoon ninkani waa xaasid laakiin muu odhanin wa tamaamuhu an yudama ilayhi ina hada xaasidu marka de inuu xaasid yahay daliilkeedi awlaheediiba ubaahanaysa wasabiilu man yuriidu talbiisa ihmaalu muqadimati alatii talbiisu taxtaha qofka talbiiska doonaya jidka uu maraya waa maxay labada muqadimo khasab maa mar walba inay kubradu talbiiska ay keensanayso ta kolba talbiiskiisu maaratay uu ku hoos jiro ayuu qarinaya oo ka tegaya inta kale kuu sheegay marka de haddaad soo jeedana de waxad onaysaa meshaan hadalkan taasaa ka dhiman taa haddii lagu taasna sax ma noqonayso haddaanad soo jeedina de waxa laga yaaba inay kugu socoto wahada alxadfu yajri fi lanmaai kuliha xadafka noocaasi noocyada oo dhan ba waa dhici karaa ee la xadfayo labadii muqadima mid kamid a ima lilwuduux wa ima litalbiis wa min amilatihi fi namat athani namadkii labaad muxuu ahaa shariyadii mutasilada ahayd xadafkeeda waxaaba tusaale low kaana fiihimaa aalihatu ila allahu lafasadata low kaana fiihima aalihaة ila اllah haddii samaawaadka iyo dhulalkani ilaahyo kale ay jiri lahaayeen ilaa oo aan ilaahay ahayn ilaahay kuwa aan ahayn hadday ka jiri lahaayeenu ilaahya ihi lafasadataa way fasahaadi lahaayeen maxaa maqan tamaamuhu wamacluumu anahumaa lam tafsudaa de waxaa qaci ood arkaysaa anood uga jeedaan in samaawaadkii iyo dhulkii si nidaamsan ay u shaqaynayaan ay u socdaanoo wax fasaad iyo khalalii aanu ka jirin wanatiijatu falaysa fiihima aalihatun ila allahu ah, macnuu anahuma lam tafsuda saw naqiidu taali maaha lam tafsuda waa naqiidu ataali fayuntiju naqiida almuqadam kaana fiihima aalihatun ti baa laanfeeya laysa fiihima aalihatun ila allah marka waa kaas وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلهي بيكو قبصان لها يعني إلا دودي لها وإمارة وحوى السماوات iyo dhulkii de kownkiiba ay ku qabsan lahaayeen xagga ilaahay bay ayay markaa de wax la ay ay loola la geli lahaayeen وتمامه ومعلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا taasaa markaa iyaduna مqadimadii labaada لم يبتغوا markaa maxay tahay labtagow lam yabtagow waa naqiidu ataali naqiidu taali hadduu yahay maxaa natiijada noqonaysaa naqiidu almuqadam low kaana macahu laysa macahu aalihatun kamaa yaquuluun aaliha keli ma jirto wey wa mihaalu nabaq athaali nabadkii saddexaad an taquula alarbacatu zawjun afartu waa zawj liana alcadada ima zawju waima fardun maxaa yeeley cadadku ama waa zawj ama waa fardi taasaad ku aamustayba wtamaamu wa macluumu anahu laysa bifardin arbacadu inaanay fardi ahayno waa iska waadix deetana natijada maay noqonaysaa idan hiya awju fatatruku liwuduuxi aw taquul alarbacatu zawju lnaha laysat bifardin alarbacatu zawju liannaha laysat bifardin fataxdifu اlula tii hore iyaabad xadaftayba oo alarbacatu zawju lnahaa زوج لأنها إما زوج وإما لأن العدد إما زوج وإما فرد وهذه ليست بفرد فهي إذا زوج marka لأن العدد baad goysay oo tii weynaydahay لأن العدد إما زوج وإما فرد tii baad goysay ويمكن إعاadة هذا kan in loo celiya ayaa suuragala لنمط الأول نمطkii hore ee khabaryateynka ahaa بأن تqadira كل عدد لayسa بفرد فهuوa زوج والأربعة لayست بفرد إذا فهي زوج marka شhakligii hore baad celisay waad celisay نمطkii hore إذا تبين رجوع الحجج اللفظية إلى ذلك فالخطأ يكون إما بخطأ المقدمات وإما بعدم مراعاة شروط الاستنتاج markaad ogaato daliishii oo dhamiba inu halkan u noqonayo falkhaطأu khaطya daba yakuunu ima bikhaطa'i اlmuqadimaat ama muqadimaatko qaldan buu ka iman wa ima bicadami muraacaati shuruuط الاstintaaj ama inaanad adigu ilaalinin shuruuddii waxaan uu midho ku dhalayey oo natiijo uu ku dhalayey inaanad ilaalinin baa khalalku ka iman kaan yaraa shakhsun caaliman yakdibu sida inuu qof arko oo kale caalim markaa been sheegaya fayaquul alculamaau yakdibuuna fayucamim aw yuuhimu deetana tacmiim buu keeni ama wuu ihaamin markaa tacmiimkii wa huwa khaun id tamaamu qiyaasi haadaa caalimu wa huwa yakdibu kani waa caalim kani been buu sheegaya fahuma muqadimataani shaksiyatan mawduucii haada waa waa juzi juzi sooma waa qof keliya huwa yadibu waa juz marka qof qura ayaa mawduuciiba yahay labada labada qadiyaba fahumaa muqadimataani shaksiyataani min ashakl اhaali laba muqadimo oo shaksiya weeyi shakligii saddexaad baanay kamid noqonayaano dee mukararkii waa ka labada jeerba ah mawduuca falaa tuntijaani ilaa natiijata juziy haddaad halkii noqoto waxaabad arki inaanay tanoo kale natiijo juziya mooyaane aanay natiijo kuliya keeni karinba bacd اlculamaai yakdibu de taasina waxba bacno badan ma samaynayso wuxuu ku odhanaya reer hebel waa sidaa wadhi maxaa lato dhawr baan kala tacaamul dee dhawrku reer hebel o dhan dhawrku reer hebel oo dhan maahe hacamimina u kaadi wey ma aha markaa sax maaha waa natiijo juzi iyun bay soo baxaysa marki waxyaad adigu waxa weeyaan aad hayse labadaadii muqadimaba ay yihiin jusiyatayn ay yihiin ama shaksiyatayn ay yihiin natiijadu waxay noqon uun natiija juziya mama noqon karto natiija kuliya alfarc الثاني في الاstiqراء والتmثيل halkan waxaa laga hadlayaa mararka qaarkood istiqra waxa la yhaha baa la daliishadaa in waxaan qofku tatabucay deetana u sidaa ku arkay tamhiilkuna waa qiyaaskii fuqahada ama ااstiqrاء istiqrاء fahuwa cibaaraة can taصafuxi umuuri juزئiyati waa in la tatabuco oo xabad xabad loo eego arimo juز'iyaad ah liyuxkama bxukmi kuliyin waxaa markaa juز'iyaadkan loo tatabucayaa si xukun guud loo soo saaro wa fi اlgaalibi yakunu naaqisan sida badan istiqraagu naaqis buu noqdaayo juز'iyaadkii waxaan lahaay oo dhan ma wada gaaro ban tutasafaxa wuxuu markaa ku imanaya in markaa la baarbaaro bacdu juز'iyaati hada اkuliyi kulligan la doonaya in la xukumo juز'iyaadkiisii un qeyb kamida in la baaro fahaadaha haddaba istiqraaga noocani ama tasafuxa noocani in addaa hadduu markaa uu keensado ina gaadhsiiyo ilaa amrin laa yustaraabu fiih wax aan shaki iyo ixtimaal geli karin fayaltaxiqu bitajriibiyaat haddii wixii de uu yaqiin keensado oo waxa weeyaan er, caadadu ay leedahay suuragal maaha inay sidaa wada noqdaan mooyaane si kale kaasi isagu tajriibiyaadkiibuu gelaya de hadal ma laha wa kharaja can isilaax istiqraa istiqrana kaa laguma magacaabo istiqraag culamadu ay sheegaan kaa ma aha kaasi waa tajribiyadu waa yaqiiniyadu wey wain addaa ilaa dhannin hadduu dhanni keensado in waxaan ay ka siman yihiin arrinta ay arrinta u badato fa huwa almuraadu huna waa ka halkan markaa maqsuudka ahoo wa huwa naaficun wuxuu waxtar leeyahay fii maa yasixu binaauhu cala dhanni wixii markaa ay anfacayso in markaa dhanni lagu dhisi karo sida fiqiyaadkii wixii lamidka ah marka waxaa alaslu fii hada albaabi kada wa kada eg alaslu fii hada baabi markaad leedahay maaha kulli maad xukumi laakiin asalkan sidaa u badan yahay markaa halabatu dani unbaa halkaa laga fahmaya wixii markaa dani ku dhisan waa loo ictimaadi karaya wa ama tamiilu tamiilku falmuraadu bihi qiyaas fuqahaa tamiilku qiyaaskii fuqahada weeyi alladii huwa ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin lijaamicin baynahuma waa qiyaaskii lagu dhigan jiray usuulka marka qiyaaska usuulka da way kala duwan yihiin qiyaaska waa burhaankii aad soo arkaysay muqadimateynkii iyo natiijadii baa qiyas la yidha halkan laakiin fuqahada agtooda waa in masalo xukunkeeda la baarayo masalo kale oo xukunkeeda la ogaa looga jeexo xukun sababtoo ah cilo ay wadaagaan daraaddeed fa huwa ayضa maqbul fi majaalaati الdani meeshii markaa danigu uu galo waa loo qaadan karaayo caadigu waqad yaridu milu hada markaa kaasina isaguna waa saas yani waxa la doonaya in lagu fahamsiiyo qiyaasu tamhiil marka la leeyahay in kaa fuqahada la sheegay isilaaxaas uu ka duwan yahay isilaaxii burhaanka isagu wuxuu naafic ku noqonaya xaggii fiqiyaadka wixii dhaniyaadka ahaa la diidi maayo oo de waxa wey adii istiqraagiiba la ogolaaday wixii dhaniyaadkii la ogolaa gebigiisuba natiijada la doonayaaba waa dhani natiijo qadciba lama rabo dee dhanigiina muxasil buu ku yahy waxaan ugu keensanaya dhanigii inaad sidaa u badiso uu kuu badinayaayo halabatu dhanigii wuu keenaya marka xujo wuu noqonaya waqad yaridu milu hada tamhiili tamhiilkan oo kalea soo aroori kara muraada muraadan bihi isaga oo loola jeedo tashbiihu amrin biamrin in arin arin loo ekaysiiyo litaqriibi tasawurihi wa imkaanihi si loo soo dhoweeyo suuraysigiis iyo waxaan uu suuragel yahay kaman yunkiru lkhaطأa fi اcaqliyaat sidale caqliyaadka laguma qaldami karo fa yuqaalu le waxaa la odhan alaa tara ana alibsaara yuuriu lyaqiin aragu miyaanu yaqiin keensan maya waa keensada wamaca dalika yaqacu lkhaau fiih khaladna wuu ka dhici karaa fakadalika alcaqlu yajuuzu calayhi lkhaau caqliguna waa la mido khaa buu keensada imika kani ma aha burhaankeenii ma noqon kara maaratay waxa weya aggii eh, maniqa eh, qofkan waxaad u yar sheegaysaa arrintan inay suuragal tahay maaha inaga keenan maniqiga wuxuu ahaa wax laazim u dhalanaya kani laazim ka dhalanaya meeshan maahe laakiin arrintan inay suuragal tahay suuragalnimo un weeyaane laakiin caqligii inuu khaldamay maad sugin de caqligii inuu khaldamay maad sugine inay suuragal tahay inuu khaldamo ayuu maad sugtay ومع ذلك يقع الخطأ فيه فكذلك العقل يجوز عليه الخطأ فهذا ليس مقصوده الاستدلال على إثبات القضية المطلوبة قضيadii مطلوبada ahayd caqligu inuu qaldamaya ah inuu qalad leeyahay qofkani muu sugin bal calىa imkaaniha wuxuu xujo u keenay inay suuragal tahayoo aanay mustaxiil ahayn waayo wuxuu odhanaya maxaad ku istixaalaynaysaa in caqliga uu qaldami karo hadduu yidhahdo caqligu de waa madragii yaqiintaba laga qaadan halkii wax loo celinayey weeyi waxaynu leenahay maxsuusaadkii baa lamida waa halkii yaqiinta laga qaadanaye iyagiina inay qaldamaan waa kanu way u furan tahay marka inuu wuxuu mabda yaqiiniyaad mabda xujaj inuu noqdaa keensan maysa inaanu qalad ku iman karin min hunaa qad laa yumkinu rujuucuhu ila armaai alatii sabaqat saa daraadeed armaaii hore de kale u noqon maayo mar haddii aanu qadiyada toos si luzuum ah aan meesha natiijada uga soo baxaynin imkaan keliya un ay tahay wiii loo daliishanay min hunaa qad laa yumkinu rujuucu ila armaai alatii sabaqat bal huwa nawcu min qiyaasi tamhiil qiyaasu tamhiilkan oo kale ayuunbuu markaa isaguna ka mid noqonaya waana qur-aankana aad bay ugu jirtaayo marka baciga oo kale loo daliishanayo in ilaahay dhulkii dhintay haddana dib u soo noolaynayo macnaheedu ma aha ilow ilow arintani waxay daliil u tahay in dadka qiyaamahana lasoo saarayo laakiin arrintan waxay ka jawaabaysaa dadkii yidhi siday suuragal u tahay siday suuragal u tahay baa loo sheegay suuragal tahay wa ilaa dee laazim ma aha may ahaateen haddaan nusuus kaloo qiyaamaha sheegaysaa iman lahayn in dhulkan ilaahay uu maaragtay eh, marna abaar ka dhigaya marna uu noolaynayo keliya kalamaynaan baxneen oo khasab natiijo daruuri ahoo in dadkana lasoo saaraya kamay soo baxdeen lakiin waxaa ka soo baxaya waxa weeyi in arintani ay suuragal tahay oo wax istibcaad oo la fogeysto aanay ahayn hada ma yasr اllahu kitaabatahu fi اkhtiصaari muqadimati اimam اghazali intaasaa ilahi subxaanaه wa taعala fududeeyey soo koobidda muqadimadii imaamka hazali ah maca dami fawaaida iyadoo fawaaidna lagu daray min micyaar اlcilmi wa maxki الnadari lahu micyaar cilmiga isagaa leh waa kitaab weyn oo markaa manطiqa maxku nadarkuna laba wuxuu udhexeeyaa kan iyo iyo micyaarku udhexeeya waliba kanuu aad ugu dhow yahay xagga xataa qaabka u socda iyo sida cibaaradku adeegsanayo kanay aad isugu dhow yihiin muqadimadii aad isugu dhow yihiin wa min musanafaati ukhraa musanafaat kalena waxyaalaha qaarkood oo aan ka soo qaaday waa jiraan kitaab kale u hazali leeyahay baa jiro alqistaas almustaqiim la yidhaha mise alqistaas oo isaguna ya alqistaas almustaqiim yo mise alqistaas waxa weeye isaguna waa mantiq wey laakiin wuxuu isku dayey inuu musطalaxaadkoodiiba aan waxba isticmaalin uu isagu markaa waxa weeyaan ariiqa iska jeexdo maarata kelmado caadiya iska isticmaalo dadka ugu soo dhowo wa bacdu dalika waxyaalaha meesha ku qoran fawaaidda qaarkeed mima laaxa fi lfikri waa wax uun maskaxda kusoo dhacay fama kana sawaban famin allahi wma kana min khaطأin famin nafsi min الshayطan wslى اllah wslm عalى cabdihi wanabiyihi muxamed wعalى alihi وصaxbihi wالtaabiciina lahum bإxsaan ilahay subxaanahu wa tacala inagu anfaco isaga iyo wixii kale aynu baranayna khaalis liwajhi اlkariim ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo saaad markaa danaysan tihiin kitaabku saasuu ahaa mantiq baanu ahaa muqadimo markaa loogu talagalay usuulka si qofka hadhowtan ay ugu fududaato in musطalaxaadkii mantiqiga ahaa ee soo marayey isagoo markaa la haysta un aayar markaa si fudud loo dhaafi karo ayaa markaa ujeeddaduna ay ahayd in sha allahu tacaala silsiladii markaa usuulka ahayd iyo inoo bilaabi doonta khamiista soo socota insha allahu tacaala oynu ku dadaali doono inaanay kutub badan noqon inaad kutub badan dhigataa inaad fanigan garanaysa ma sheegeyso laba saddex kitaabood si fiican u fahantay baa faniga kaaga filan waxa kalena waad ada iska akhrisan karaa qofku inuu toban kitaab fanigan ka dhigto laakiin aanu waxba dabdini macna ma samaynayso markaa bal insha allahu tacaala in fahanka qawaacidda usuuliga ah aynu marka xoogga saaro kutubtana aynu yarayno ayaynu isku dayi doonaa ugu badnaan shan kitaab ayaynu ka dhigi ama afar maca kan oo kanka shan ku noqonayo ayaynu insha allahu tacaala uu yahay hadafku ama maarata hadda takhdiidku waraqaadka oo aynu ka bilaabi doono iyo sharaxa maxali ee waraqaadka aynu isagana carabka marin doono halkaa markaa aduuka saddex noqonaya lumca ayay hadda u badan tahay haddii aan wax ka munaasibsan aynaan arkin ka dambana markaa kitaabka shaamilsa jamcujawaamic oo kale ayaynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala afartaa kitaab iyo muqadimada mantiqiga shantaasi ayay markaa iska noqon doontaa haddii ilaah yidhaahdo de maalintaa khamiistu baanaynu hadda imika wakti haysanaa haddii markaa wakti kale inoo soo kordhana insha allahu tacaala waynu ku dari doonaa khamiista markaa soo socota waynu iska bilaabi doonaa waraqaadka biidn illaah inaynu isagana markaa majaalis kooban ku dhamayno ayaynu isku day saa arkaysaan waxba laqbadii xarfiga ahayd kuma dadaalayno waktigana iyadaa inta badan qaadanayso intaa damiirkii iyo muxuu ahaaye jawaabu shardiga iyo ficli shardiga iyo intan aad ciniso ayuu qofkii halku wuxuu ku mashquulayaa muhiimad kale meeshana waxaa loo yimi usuul la fahmo ee halkan looma imanin in kitaabka uun la laqbeeyo looma imanin in usuulka la fahmo usuulkii markaa si aad ugu dhaadhacdo waa inaana horta imika cibaarada isku mashquulinin horta bal qaacidadan usuuliga ah inaad fahamtood ka gungaadho maxaa maqsuudkeedu yahay ayaa muhim ah taasaanad moodaa in uu dacfi ka yar jiro xaggii markaa xaqiiqada qaacidada usuuliga ah fahamkeedii ayaad moodaysaa dalabatulcilmiga dacfigu inuu kaga yar jiro marka taasaynu insha allahu tacala xooga saari doonaa saasaynu insha allahu tacala isku ogaanaynaa wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallah aclam